hadalkeediiyaa ku dhex jirnay waxaan soo aragnay in uu shiikhu noo sheegay markii marxalada dugsiga qur-aanka iyo xifdintiisa laga baxaahay inuu saddex qaybood culammada u qaybin jireen duruusta masaajidda ka baxdo qolo mubtadiyiina oo markaa cilmiga bilaabay iyo qolo mutawasitiin la yidhaahdo ee dhexdhexaad iyo qolo mutamakiniin la yidhaahdo yacni darajadoodu ay sarrayso cilmigii makansaday marka saddexdaas qaybood hore wuu noogu soo sheegay qoladan kitaabka hoose loo bilaabayo culummada qaar ka mida uma ogolaan jirin ardaydaas mubtadi'iinta ah kuwa dhexdhexaadka inay la fariistaan maxaa yeele tashwiish baa ka imaanaya marka waxay dhihi jireen joog meesha ah kutubtii marka qaabkii loo kala horumarin jiray fanni kasto ayuu wax nooga tilmaamaya wuxuu ka bilaabay kitaab kutubta tawxiidka towxiidka wuxuu noo soo sheegay usuulu alaaihi alaaatu usuul wa adilatuha iyo alqawaacid alarbaca iyo kashfu shubahaat uma kitaabu tawxiid afartaas kitaab oo sheekh maxamed cabdilwahaab uu leeyahay kulligoodna ku tacalluqo tawxiid alcibaada ama tawxiid aluluuhiya hadba wixii la yidhaahdo allah oo cibaadada loo waxido keligii oo aan cidna waxba loogu darin ayay ka hadlayaan marka halkaas ayuu darsigiinu ku ekaa weli tawxiidkii buu ka hadlayaa marka wa fii tawxiidi alasmaa'i wasifaati yacni xagga tawxiidka qeybtiisa labaad alasmaa wasifaat la yidhaahdo asmaada allah magacyada rabbi uu leeyahay iyo sifooyinka tilmaamaha oo la goonidaya oo khalqigiisa kala goonida yahay tawxiidka ku saabsan oo alla keliya sifaadkiisa loo waxido waxa weeye waxay culammadu ka darsi jireen alcaqiidatu alwaasitiya caqiidada la yidhaahdo alcaqiida alwaasitiya uma alxamawiya yacni fatwa alxamawiyati alkubra xamawiyada kitaabka la yidhaahdo uma tadmuriya kitaabka tadmuriyada la yidhaahdo waa saddex kitaab wey alaatatuhaa saddexdaa kitaabba lishaykh lislaam ibni taymiya raximah llahu tacaala saddexda kitaabba waxaa iska lahaa shaekhulislaam ibnu taymiya allahu naxariistee ayaa saddexdaa kitaabba ta'liifiyey weeyaan saddexdaa kitaab yacni caqiida taxaawiya caqiida waasitiya u horeyso caqiida waasitiya waxaa la yidhaha waa kitaab aada iyo aad u kooban oo runtii yacnii kutubta aad shiikhuna oo aad si fiican si daqiiqa uga hadlay bay ka mid tahay oo qoray bay ka mid tahay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu ku tilmaamaa inuu yahay min afsali kutubi alcaqiida wa axsani kutubi alcaqiidi inuu yahay kutubta ugu nafciga badan uguna wanaagga badan ee caqiidada laga alifay ayuu ku tilmaamaya maxaa yeelay yani kitaabkaasi alasmaa wasifaat si fiicanoo uga hadla adiladeeda dhan buu keeni waxaan umalaynaa dee wax badanaa la akriyey anigu waagii masaajkaas eight streetan ku akriyey kitaabkaas isagoo yani mar hore aan duubay baa jiro kitaabka kitaab laa maiila lahu wey kitaab aad aad iyo aad u badan wey waana adilo wey qur-aankii iyo iyo axaadiiskii labadiiba kuu keenaya marka u yani ka hadlo صiفaatka ilahay asmaadiisa wuxuu ka hadlayaa alimaan biاllah wاlimaan bاlywm اlآakhir wuxuu ka hadlayaa nahjigii salف الصaalx ridwan اllahi calayh uu tusinayo ahlu sunnaha iyo madhab salف الصaalx dariiqadii ay mareen dariiqata ahli sunna inay tahay dariiqa wasatka ah dhexdhexaadka ah markaasuu yani wasat bayna اlfirq inuu yahay murjiadii khawaarijtii yani maaragtay jahmiyadii meelaha ay ahlu sunnuhu ka weli istaageen yani dhinac walba kulligii ayuu masalo aada daqiiqa uga hadlaa wey risaaladaas waa risaalo qayim ah oo aad waana xajmigeeduna aada u yeelyahay shuruux badanna way leedahay culammada waa ay sharxeen sharax badanay bixiyeen dad hore iyo dad dambaba waa la wada sharxay weyaan xamuwiyada iyo maaragtay tadmuriyadana waa laba risaalo oo aad iyagana shiikhu uu leeyahay oo yani waasac ah xagga baabu sifaat maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa alcaqiida alwaasitiya waa kooban tahay laakiin kan waa uu fidiyey labada kitaab aad buu u fidinaya tadmuriyada iyo maaragtay xamawiyada labadaba shiikhu aad buu u fidinaya masaaishaas kutubtaa saddexdaa ayaa la darsi jiray buui waxaa kaloo la darsi jiray wataxaawiyatu kitaabka caqiida taxaawiya la yidhahdo isagana kitaab naafica ah shuruux badanna leh maca sharxihaa iyadoo yani maca alisticaanati bisharxihaa wey ayadii sharxeedaa la isla akhrin jiray buu leeyahy kutubta la daraasayn jiray ka mid ta ah. sharxana waxaa iskale ibn abilciz sheekha la yidhaahdaba iskale waana sharaxa runtii aada u nafci badan qawaacidda ahlu sunnahana aada ugu dadaalo kitaabkaas caqiida taxaawiya isagana waa la daraaseeyaa marka xagga caqiidada wuxuu sheegay in sifaadka alasmaa wasifaat kutubtaas oo saddexna sheekh alislaam ibnu taymiya leeyahay midna uu alimaamu taxaawi leeyahay iyo sharxiisa ibn abilciz uu leeyahay in kutubta la daraasayn jiray ay tahay laakiin caqiidada oo caqiidatu salaf ka hadashaa kutubtii sheekh alislaam ibnu taymiya ka horreeyey aimadii ka horraysay ay qoreenna aad bay u tiro badan tahay oo aad maantana ayagoo matbuuca la helaa kutub alcaqiida waxaa loo bixiyaa kutub sunna waa la yidhaahdaa kutub alcaqiida waa la yidhaahdaa kutub altawxiid waa la yidhaahdaa kutub aliimaan rasaa'il iyo kutubo badan ay culummadu ka qoraan ayagoo matbuucana waa la helaa dariiqadii ahlu sunnaha ay xagga muctaqadkoodii caqaa'idkoodii iyo siyaasa sharciya dhinac walba kulligii ayay kaga hadlaan waa kutub runtii aada iyo aad in dalabat alcilmiga ay aada uga faa'idaystaan loo baahan yahay weyaan kitaabahaas waxaa ka mid a usuul sunna limaam axmed ibn xambal imaam axmed ibn xambal kitaabka usuul sunna la yidhahdo u leeyahay waxaa jira ictiqaadi ahli sunna lisheekh abi bakr aismaaciili waxaa jiro kitaab la yidhahdo sharxu sunna lilimaam barbahaari ou leeyahay yacni kitaabkaas ragga muctaqadka khaarijiga aaminsan oo zamankeenna joogo afkaarta khawaarijta dadka aaminsan ma ogola kitaabkaasi aad u necab yihiin sababta kitaabka wuxuu soo guurinayaa taxriim alkhuruuji cala alxukaam in xukaamta muslimiinta lagu baxo inay xaaraam tahay ijmaacu soo guurin waa ka doodaan dadka afkaarta khawaarijta wato maxaa yeele waxay rabaan meel walba inay fawdo ka kiciyaan la rabaa aad sheekh ula diro ilaa qaarkood ay yidhaahdeen kuwa nairobi joogo la ogyahay waa in kitaabka la yiraahdo sharh sunna al-barbahari qayb kamid waa in la gubaa saajidii ka yiraahdo saajidkana laga dhaxyay kan kana laga dhaxyay waa in la gubo qayb kamida waa duubanta ragii yiri macruuf waa waafkaarta xawaarisi cabsayeen taasoo kale cabsayeen kitab la mathila lahu aad yaad al-imam al-barbahari inshallah misal daqiiq oo kaga hadla si fiican oo misal sheego kala dhiga haday ka masaa'il al-iimaan dinac walba uu ka hadla waxa kamid ah يعني كتبتاس عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبو عثمان الصابوني أوليه هاي أئمة النواوين كمدة كتبهاس iyo lama tirin karo sharxu sunna limaam almuzani oo tilmiid shaafici aha yani maaragtay alimaam almuzani tilmiid shaafici uu leeyahay kutubahaasoo aan la tirin karin ay ahlu sunnuhu qoraan xaa'iyat ibn abi daawuud oo yani abu daauudkii sunanka iska lahaa wiilkiisii kitaabkiisa gabayga u lahaa kutub badan oo baabkaas laga qoro caqaa'idka ahi aad u tiro badan ayaa dhooban marka in la akhriyo kutubahaasi oo taalibulcilmigu uu daraaseeyo wax weynay u taraysa diinkiisa inuu ilaashado mujtamacuu la nool yahay kulli dadka calaa bayinati min amrihi buu noqonaya markuu masaa-ishaan akhriyo weyaan waxa weye annagu waxaa ogtihiin dadkeenna taaskan ummadda soomaalida caqiidada noo soo hormartay waa caqiida alashaacira ashaacirada caqiidadeeda ayaa noo soo hormartay kutubta caqaaida ashaacirada waa garanayna la akhriyi jire dadkii xerta ahaa way yaqaanaan ilaa yowmina haadaana way haystaan kutub alashaacira yacni kitaabahaas alcaqaa'id sabca baa la dhihi jiray midkii xernimo soo mara wuu garanaya caqaa'id sabca kul ashaacira sifaatka ilaahiyo yani toddoba sifa mooye inta kalena ta'wiiliyo in badan ay muctasilada ku raacaan iyo jahmiyadii ay ku raacaan yaad arki waxaa ka mid a ah kitaabka jawharatu tawxiidka la yidhaahdo oo asheekh ibraahim albeyjuuri ou sharxay sharxiisa uu leeyahay nusuusta xataa ta'wiili buu ku leeyahay bedel yani saasoo kale ku qoran wakulu nasin awhama tashbiiha fawidhu wuxuu leeyahay fawidhu warun tansiiha saasoo kale u leeyahay gabayga beydka waxbaa iga maqan wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warun tansiihan u leeyahay ama ta'wiili nas kasta oo aad aad shabax ka aragto ama ta'wiili ama iska tafwiido xataa la macnihiisa ma garanayo sida arraxmaanu cala alcarshi istawaa marka la yidhaahdo iska tafwiidi ama ta'wiili waxaa tidhahda istawla dheh waa qaalib noqdee dee tafsiir oo jahani ah ayaa lagu fasiraa jawaar tawxiida la yidhaahdaa Eh, khariidat albahiya waad garanaysaan isagana kitaabka sunuusiyaha la yidhaahdo eh, isagana sunuusiya caqiida nasafiya yani kutubihii la akhriyi jiray oo kutub alashaacira waxa weeye waa kutubta soomaalida u horumartay ay ku abtirsadaan ay ogtihiin markaa arkaysid wadaadada kutubahooda soomaalida xoogaa ku wax qoro fulaan ibnu fulaan wuxuu leeyahay ashaaficiyu madhaban eh, wuxuu leeyahay alashcariyi wuxuu leeyahay eh, manhajan ama ama ama aqeedatan alqadiriyya tariiqatan waxsas amale ku qorqortan kutubtooda marka ashaairnimadii ya maaratay kutubtaas laga bartay sababta kutubtan al oo raggan ka horeeyay ay alifeen oo culimadii salafkeenay rag kamid aha ay qoreen ma ay soo gaarin dadka ma ay col walidaalika culayihi kutubtaas la akhriyo aad u fiicnaan lahayd mana ahan kutub oo sacuudi leeyahay maaha dadka waxay u haystaan kutub sacuudi imaam axmed sacuudi ma ahayn raxmatullaahi calayhi tilmiidi shaafici imaamu shaafici ardigiisa u ahaa mana dhoweyn goormuu ahaa qarnigii labaada hijriga bilowgiisii ayuu ahaa raxmatullaahi calayhi marka kutubtaas caqaa'idka ah caqaa'idka ahlu sunnaha in la darsano waa muhiim kutubtaas hadda shiikhu uu noo sheegayna waa kutubta salaamada ay ku jirto dariiqadii nahjigii salafu saalixna lagu alifay weeyaan wa fi naxwi caqiidada markuu ka soo baxay naxwadii buu sheikhu ka hadlaya xagga naxwadana alajruumiyatu kitaabka ajruumiga la yidhaahdo ama aljuruumiyana waa la yidhahda soo maa juruumiya iyo ajruumiya kulli waa la wada yacni kitaabka ajruumiga la yidhaahdo ayay ka bilaabi jireen matni yar oo kooban oo mufiid ahoo culummo waaweyn culummada maanta waaweynoo eh, turaafka islaamiga noo reebtay meeshay ka bilaabeen way kutubtay ka bilaabeen buu kamid yahay kitaab naafica way ajrumigay ka bilaabi jireen uma mulxat icraabi ou leeyahy abulqaasim alxariiri yani sheekhaas ou leeyahy waa laba isagana waa nadmi waa gabay way kitaabkaas mulxat icraabka la yidhaahdo waxoogaa ka waasaxsan ajruumiga gabayna ah ayay ku xujin jireen uma qadru nada kitaabka qadru nada wa ballu sada la yidhaahdo oo ibnu hishaam ou leeyahay ayay libni hishaam ibn hishaam uu leeyahay ayay isagana ku xijin jireen markaas waa alfiyat ibn malik alfiyat ibn malik ay maaragtay ay aadi jireen ay ku xijin jireen u daba jireen maca sharxiha sharxeedii oo ahaa libni caqiil ibn caqiil sharxa uu lahaa oo alfiyaha uu saaray ayay akhriyi jireen majruumiyaha hadduu qofku akhristo sheekhu wuxuu yidhi isaga qaabkeed beledkiisa daraasada looga arin jiro noo sheegay ajrumiga markii la ariyo mulxat craab baa lagu xijin jiroonay laakiin sheekh sheekh ibnu cuthaymiin isagu wuxuu leeyahay waxaana dhanba in laga boodaan ba arkayaa buuli ajrumiga markuu akhristo inuu alfiyaha hore ka xifdisto baaba arki lahaa leey yani saasuu leeyahy laakiin annaga qutrigeenna iyo beledkeenna sidai habeen dhexdaas aan soo sheegnay waxaway lixdaa kitaabun baa la akhriyaa saddex nadmiya saddex nadriya baa la akhriya ajruumiga loo hormariyaa waxaa lagu xijiyaa cumraytiga waxaa lagu xijiyaa eh, kawaakib mutamimka waxaa lagu xijiyaa eh, mulxat alciraabka qadru nada alfiyat ibni maali saasaa la yidhahda marka saddexna waa nafri oo gabay ma aha saddexna waa nadmi oo waa gabay marka haddii qofku muhiimadda naxwada waxaa la rabaa waa un caamilku inuu qofku fahmo caamilku inuu fahmi karo faacilku waa godan yahay mafcuul bihi waa nasbisan yahay mubtadii khabar waa marfuuc xaalad waa mansuubo mafaacilshu waa la nasbiya wamaa ilaa dalika inuu cawaamisha waa qawaacid ka koobane inuu qofka caamilka un fahmaa muhiimadu tahay wey si u kaalmaysto kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo laxnigana carabkiisa uga ilaaliya alfiyahana marka hadda kitaabaha kitaabka ugu aad ogtihiin khulaasa la yidhahda alfiya waa kun bayd wey kun bayd alf soomaaka alfiya baa la yidhi waa kun bayd wey kunkaa dayd saddex kun oo dayd buu kasoo ikhtisaariyey oo ashaafiya alkaafiya layidhahda ashaafiya la yidhahda ibnu maalik baa iska lahaa saddex kun oo dayd ayuu kala soo dhex baxay inta waa matbuuca iyada shan mujallada waa la helaa shaafiyat alkaafiya maca sharaxa waa isagu leeyahay ibnu maalik laftiisa sharxeeda uu leeyahay iyada matbuucna waa la helaa marka khulaasa la yidhaahdaa alfiyaha kunkaa dayd baa laga soo qaaday runtii kunkaa bayd caalamka caalamka oo idil muslimiinta waa ku intifaaceen weliba sharaxa hadda ugu sahlan oo ugu fudud waa sharxi ibn caqiil oo dadkuna qabuul ay u yeesheen aad u aqbaleen sharx sahlan oo aad qiimo badan ayuu sharxaa ibn caqiil nooye kaan waa baabkii naxwada oo maaragtay ardayga uu ka baran lahaa qaabkuu naxwada u baran lahaa marka waa darajo daraja sooma jeed jarajaro waa marka adoon naxwo akhrisan haddaad tiraahdo alfiyat ibn malik maca sharx ibn caqiil aan ka bilaabaya waxba wax badan kama faa'iideysa waa ina marka hore xoogaa soo aragto ajrumigii kabacdi maaragtay kawaakib mutaminkii ku xijisato wamaa ilaa dalik saa u socotid weeye وفي الحديث أحاديث النبي قال وحا لقى برنجلي الأربعين النووي أربعين النووي كتاب كان إمام النووي أسوء أولي حديث الأربعين كاللي يرهده ayaa laga bilaabi jiray oo qofka mubtadiga loo bilaabi jiray baab alxadiis markuu bilaabay uma cumdat alaxkaam kitaabka cumdat alaxkaamka ahoo lilmaqdasi sheekh cabdilqani almaqdasi uu iska lahaa cabdilqani almaqdasi kitaabka uu leeyahay cumdat alaxkaamka waa kitaab saxiixa ah wey ima inuu muttafaq soo qaado xadiid muttafaq calayhi oo bukhaari iyo muslim ay soo wada saareen waa ima muslim iduu la gooni noqday ama bukhaari la gooni noqday ayuu kuu soo ururinayaan way uma waxay ku xijin jireen buluuq lmaraam oo lilxaafid ibn xajar acasqalaani uu leeyahay yani ibn xajar uu ku xij ayaa maarata buluuq lmaraamkaana iska leh ayay ku xijin jireen way markaa kabacdi markay saddexdaa kitaab akhriyaan ardayga loo akhriyo walmuntaqa muntaqa akhbaarka kitaabka la yidhaahdo ou leeyahay lilmajdi ibni taymiya ibnu taymiya awowgii waa majdi haddii la yidhaahdo sheikhulislaam ibnu taymiya ma awowgii waa majdi ibnu taymiya awowgiisa nin yani sheikhulislaam ibnu taymiya cabdulxaliima magaciisa la yidhaahdaa bayd wuxuu ku barbaaray beyt alcilmi ah awowgiisa kitaabkaas soo ururiyey muntaqa akhbaarka oo sharaxana imaam shawkani ou saaro nayl awtaarka la yidhahdo kitaabka nayl awtaarka sharxiisa ah imaam shawkani ayaa saaray marka kitaabkaas muntaqaha ah waa matnigiisa uma jeedid maaha sharxa lilawtaarka ayay ku xijin jireen raximakum llahu tacaala ilaahay ha u naxariisto aimadaas aan soo sheegnay o dhan imaamu nawowi iyo cabdilhani maqdisi ibnu xajar iyo majd ibnu taymiya aimadaasoo dhan buu ka hadlaya qaabkaas ayayay axaadiista u daraasayn jireen markaa kabacdina faadukhuulu fii qiraa'ati ummahaati gelitaan la galo fii qira'ati ummahaati ummahaadka usuushii asalka um markii la yidhaahdo yacnii waxa waye asal kulli shayin ummuhu sooma shay kasta asalkiisa waa ummuhu ummahaatu sitti yacni kutubtii lixda ahayd ee asalka ahaa iyo wakayrihaa kutubta ka soo hartay ayay aadi jireen ummahaat sitti marka waxaa loo yaqaanaa hadda caan ah lixda kitaab labada saxiixaynka ah iyo afarta sunanka abu daauud tirmidi nasaa-i ibnu maaja afartaas sunanka ah iyo labada saxiixeynka ayaa la yidhaahdaa hadda caan ku ah alummahaatu sitti la yidhaahda kutubta ummahaadka oo asalka aho lixda ah iyo keyrkeed hadday masaaniid tahay iyo hadday kutub kala tahayba markaa kabacdi buu qofku daraasayn jiray marka baabulxadiid kutubtaas ayaa laga akriyaa ayaa qofka taalibulcilmiga yay akhrin jireen waa ariiqo fiican wa xadiista arbiciinka iyo maaragtay cumdat axkaamka iyo buluuqulmaraamka buluuqulmaraamka marka sida cumdatlaxkaamkao kale ma aha axaadiis daciifaha ku jiro laakiin ibnu xajar uu soo ururiyey laakiin haddana darajadeeda a'imadii way caddeeyeen oo way sharxaan wayaan wakadalika muntaqa akhbaarkana sidoo kale waa isku dhex jiraan ummahaatu sita labada kitaab oo bukhaari iyo muslimka oo sixadooda la isku waafaqsan yahay mooye afarta kale axaadiis ducafa ah waa laga helaa culammadana waa ay bayaaniyaan axaadiisteeda daciifka ahoo ku jirta waa ay muujiyaan weyaan marka kutubahaas waa xaggii hadda waxaan soo aragnay caqiidadii oo tawxiidkii tawxiid iyo tawxiid alasma wasifaat iyo naxwadii iyo xadiidkii afartaas hadda noo sheegay soo maha intaasay kutubaha soo aragnay mustalaxii buu hadda sheikhu noo sheegi maxaa iyadan qaabkeen loo baran jiray annaga laakiin markaan hadda baabulxadiid ku noqonno annaga soomaali haddaan nahay axaadiista ma soo gaarta ma garanaysaa arbaciinka waa naloo akhrin jiray markaan yaryarayn waa naloo akhrin jiray waa la gaaray kutubta la soo ka mid a kitaabka kale la soo gaaray oo dadku ay aada u akhriyi jireen wuxuu ahaa abujamraha kitaabka abujamra la yidhaahdo oo mukhtasarka oo lasoo bukhaari laga soo gaabiyena waa la arin jiray laakiin goormaa la arin jiray bisha ramadaana la buubsin jiray qarraf aa lagu dhamayn jiray kitaabkaasaa la arin jiray riyaad saalixiin oo la akriyaba waa hadda bay sheekh ibraahim suuri raxmatullaahi calayh baa ugu horreeyey soomaaliya wax keena riyaad saalixiin akhriyo hadda dhow aha sheekaasaa ugu horreeyey kutubta bukhaariga iyo muslimkaba ama sunanka oo la akhriyo kollay intaan garanaya aniga inta xusuusto waa dhici karta wax iga qarsoon laakiin inta aan xusuusto wadaadka sheekh maxamed nuurqawi la yidhaahdo xafidahu llah ayaa kutubtaas wax maanta inta masaajid la fadhiisto daraaseeyo aan ku arkay oo min awalihi ilaa akhirihi akhriyo bukhaariga siddeetankii nineteen eighty ayuu bilaabay oo bukhaari gurigiisa aniga afar ninoo aan ku jiraba u bilaabay afar ninoo aniga aan ku jiraba u bilaabay kabacdi masaajid iyo rashiis ku loogu soo wareegay kadib wuxuu aaday haddana masaajid maaragtay meesha liidaashaleen xatramuud la dhihi jiray masaajid ka koreeyo oo yar buu ku akhrin jiray masaajidkaasu markii ilaa wuxuu ku akhriyey bukhaariga abu daawuudka tirmidiga ay kutub badanoo ku akhriyay masaajidkaas sheekhu ku dhameeyey laakiin kaana yaqra biluga alcarabiya sheekhu luga carabiya ku akhrin jiray af soomaali kuma akhrin jiray marka sheekhano sheekh maxamed nuur sheekh culimmada soomaaliya ka mid yahay macallimiintii hore azariyiintii dadkii asarka yimid buu ahaa jaamacadda lafoole macallin buu ka ahaan jiray madaarista soomaaliya meelo badanuu soo maray marka masaajidkaas ninkii fadhiyo daraasada akhriyi jiray ayuu ahaa weya marka baabulxadiid waxa waaye soomaalidu waa ku yara waa waqti dhow waxa kutubta xadiidka ay ummadeennu ay wada gaartay laakiin si aan arki doono kutubta fiqhiga baa ummadeennu usoo hormartay kutubta fiqhiga kutubta caqiidadana nooma soo hormari sida ogta hadda wakaan ka hadlaayey caqiidada ashaacerada besa loo soo hormartay caqiidatu salaf lama soo gaarin mana la akrin dadkaygii hore ma aynan u akrin marka kutubahan waktigaa dambe ayay dadka hadda la daraaseeyaa buluuqulmaraamka qisadiisa hadda ka hor masaajikaas waa idinkaga sheekayaan u malayna masaajidka muxaadaro waa aan ka dhigay aan miitaan usoo qaatay aniga sidaan inaan dadka xisbiyada uga digo oo idhaahdo war ilaahay ka baqa sababta ana xisbiga ku guri jiray marka inaa uga dido iraahdo war ka baxa iraahdo ayaa ilaahay uga diin dhigtaa marka sheekh waxaan xusuustaa sheekh maxamed buluuq almaraam la yiraahdo magacaas la baxay waa dhinta Allah yarxamhu ya wuxuu yiri buluuq almaraam fi kitaabka la yiraahdo adagoo la maqlin xir walaad rabiic la yiraahdo timaweyn la yiraahdo ayaa ka tirsanaa halka lugaal iyo dhulka joogto dhulkaas Soomaaliland iyo waxay badan yihiin lugaal iyo dhulkaas ay jiraan walaadkaas xirtiisa kamid ahaan jiray markaasaa nin xirka ka ah, iska caamaha xaj aadu markaas wuxuu soo helay dhowr kitaabbaa la soo siiyey xajka markuu tegey buluuqulmaraam iyo iyo waxaa la soo siiyey uu yidhi riyaad saalixiin iyo kitaab tawxiid iyo musxafka qur-aanka afartaasaa la soo siiyey ninkii marka waa nin caamaha shiikhiibuu u keenay buu yidhi annagana xertaanahu yii shiikhuw kutubtan dhulkii wahaabiyadan ka imide iga fiiri ila sacuudiga wahaabiye ah mogtahay iga fiiri buu markaasuu horta kan musxaf qur-aan waaya xagga dhig kanna riyaad saalixiin waaya xagga dhig labadan kitaab kitaab tawxiidka oo fatxulmajiidkii ah iyo kitaabka buluuqulmaraamka la yidhaahdo aniga idinkanuna soo istaajiyey labadan labadii kutubta bidcada ah. waa waa kitaabkii ibn xajar acasqalaani oo soo urushay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu anigu waxaa igu soo aadayu yidhi buluqulmaraamkaa laii dhiibo yii buluqulmaraamkaa laigu soo aadiyo wadaad kalena waxaa loo dhiibay kitaabu fatxulmajiidka weliya wuxuu yidhi dhaqaaqa meel magaalada ka baxsa markaad tagtaan eyl magaalo yidhahdaa joognaa buuda markaad ka baxdaan dhul biyo leh waa yidhi marka markaad socotid god qod markaad godka qodaan kuriga kitaabka aasa indhaha isku qabo markaad soo baxaysid meesha ku aasa si aadan u arag yani adoo indhaha isku hayo soco intaasoo masaafa markaa ka si aan loo arkin kitaabka dibdima loo arag kitaabkiibaa sidii yeelay shiikhii warkiisaa yeelay markaasaa aasum marka buluuqul halkaasuu maray wadaadkii marka wuxuu yidhi dhulkeen ka soo tago xamaraa iga yimid markaasaa xer iska ahaaye waxaan bilaabuu yidhi cilmiga inaan akhristo markaasaa waxaan ku biiray buu yidhi macad aysan cilmiga macad tadaamun uu dhihi jiray iskool xamar meesha uu dhihi jiray loo bedelay ayuu macadkaasana aan ardaydiisi martay kitaabkii buluuqul aan soo aasay aan lagu daraasaynaya ana weli ma arag kitaabkii axaadiis unba arko yii xadiis iska socday waa la yaabo yii wuu baxay markii farawigiisa dhammaystay ardaydii jaamic islaamiga loo qaadaan ka mid noqday yiri sacuudiga kitaabkii laftiisa la daraasiyana ballana waxaa ilaahay ugu gala kulaha cumrigeyga inta iiga dhiman kitaabkaas inaan akhriyo dhibkii aan u geysta inaan akhriyo inaan ballanaan ku qaaday inta cumrigeyga ka dhiman inaan waxaa ballan ku qaaday ilaahay toobo inaan akriyo xamar ku soo noqday shiikha meel kastoo tag qaadi buu noqday qaadi buu ahaan jiray yani meesha baar dheere iyo gaday iyo dhulkaanuu joogi jiray kabacdi xamaruu joogay ilaa uu la magac baxo sheh maxamed buluuqulmaraan buu la magac baxay markii dambe soo kitaabku u akrinaya yani inuu xifdiyo ku sikay saasuu ah marka ana waxaa ihi xisbigii inaan ka digo cumrigayga intii iga hartay inaan ummadda xisbi uga digaan ilaahay ugu dhowaanaya lanna fitno dhan meesha ka timaada xisbiga axsaabtaasi ka timid muslimiinto la kala qoqobo fitnada asaaskeed meesha ka bilaabato waa taas marka waxaa ku keenay buluuqul maraamka inuu xataa waqti dhow ahaa markuu soo galayna oo waa ka wadaadku aasay hal aasana kutubti bidcada leeyahay waa ka gudbaynaa intaas waxay ahayd waa kutubta mustalaxiga marka musannif meesha ka galay wa fi mustalaxi mustalax xadiidka yaani mustalax culimmada markii xadiidkii ay arkeen in kitaabka qur'aanka lama bedeli karo saad ogtihiin ilaahay baa xifdiyey innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun sidaa darteed axaadiistii nebigay marka ka faa'iidaysteen dadkii acdaau sunna ahaa inay axaadiistii nebiga soo dhex galaan markaasaa qaarkood axaadiis allifaan ayaga markaasi qaala rasuulullahi leeyihiin ama sanadkii laftiisiibaa dad dacafo ah yaa soo gelayo nin kadaabaa ku jiro min yani maaragtay eh, maxaa la yidhahda suu khalad ah haladkiisa u badan yahay kafiiru lkhalada suu xifdigiisa dabdigiisa ou liito waxyaalo badan markaasay shuruud u qoreen culammada shuruuddaasaa marka lagu heshiiyey kutubo badan marka axaadiista shuruuddaa dadka ay ku kala saaraan xadiidka saxiixa iyo kan saqiimka ah lagu kala saaro kan fiyow midka jiran markaasaa ilaahay dad wuxuu u soo saaray sida lacagta يعني soo gacanta mumaarasada badan hada dadka lacag sarifo way kala yaqaanaan sama markuu gacanta ku fiiriyo wuxuu fahmaa dambadiiba yani lacagta feega ah iyo midda saxda gacanta ku kala fahmi kara darajadaasoo kaley gaareen inay cilada xadiidka ku jirta ay soo saaraan musalaxa marka u sameeya musalax marka kutub badanaa laga qoraa qudrigeena marka waxaa laga daraaseeyaa buri wafi musalaxi nukhbat lfikr kitaabka nukhbat lfikr la yidhaahdo oo ibn xajar alxaafid ibn xajar uu leeyahay ثم ألفية العراقي رحمه, رحمه الله تعالى يعني إله ون حريستين لبدا كتاب أي الأخرية نخبة الفكر كان والنثري قبل معها وهذا النثري لكن ألفية العراقي وقبل كتبتها مركة أنها مركة فترة اللي جوغو nimanka waa niman carab oo nuqbatul fikr kitaab yar ma ah ayay hadda mubtadiin u yihiin waa ka kooban yahay laakiin waa kitaab sarawi aad buu u sarreeya annagoo kale hadda waxaa laga bilaabaa bayquuniyahoo kaleetaa la akhriya oo nadmi ah taqriibka imaamu nawowi uu leeyahayo oo uu sharxo alimaamu suyuuti uu sharxo taqriib raawiga la yidhaahdo waa la akhriyaa waxaa la akhriyaayo kale kitaabka la yidhaha albaacis alxafiid oo ibni katiir uu leeyahay alxaafid abulfida ismaaciil ibni katiir kutubahaasaa la akhriya alfiyaha laba alfiye waa la qariyay alfiyat al-iraqi alfiyat as-suyuti laba waa suyuti asaw alfiyaha kun bay leeyahay iraqi iraqina al-hafiz al-iraqi wuxuu leeyahay alfiya oo kun ah buu leeyahay marka kutubtaas waa kutub aad u dheer dheer waaye labada kitaab ee lama daraasi anigu wali ma arkin in la mutaalacaysto mooyee kitaab aad muhiim u ah kulligood mustalaxa allifaahi waa ciyaalun cala bisalaaxi la yidhaahdo caruuray u noqonayaanoo kale la yidhaahdo ayaa jiro kitaabka muqadima la yidhahda muqadimat alxadiida la yidhahda almuqadima libni salaax marka ibn xajar oo kale kitaabkaas nukat buu ku leeyahay ibn xajar asqalaani kitaabkiisa nuqbatulfikirka laftiisa sharax buu saaray isla imaam maaragtay alxaafid ibn xajar oo la yidhahda nusat nadar nushat nadar waa kitaab aad u qiimo badan ibn xajar kitaabkaas waxa waaye qofka hadduu nukhbaha bimaca nusha sharxiisa u akhristo wax badan xasiilo badan buu helaya marka musalaxana sidaa tadriijiga ayay culammadu u akhrin jireen wa fi lfiqhi maalan xagga fiqhigana tusaale ahaan waxay qudrigaa sacuudiga laga akhriyi jiray aadaabu lmashi ila asalaati kitaabkaas oo fiqhiga ah ou leeyahay sheekh maxamed ibn cabdilwahaab sheekh maxamed cabdulwahaab baa iska leh aadaab waa kitaab fiqiyo wey waxaa kaloo la akhrin jiray uma zaad lmustaqnac kitaabka zaad lmustaqnac la yidhaahdo ayuu la akhrin jiray zaad lmustaqnac waxaa la yidhaahdaa waa mukhtasar almuqnic kitaabka muqnica la yidhaahdo oo uu leeyahay ibnu qudaama alxambali uu leeyahay oo lasoo ikhtisaariyey liyaana ikhtisaari lilxijaawi wadaadka xijaawi la yidhaahdo ayaa iskale oo soo gaabiyey zaad lmustaqnac baa la yidhaahdaa xalay waxaan u akhriyaan u malayna mustanqic miyaan akhris mustanqac ma akhris sabqu lisaan mustaqnac way zaad lmustaqnaca la yidhahda yacni kitaabka muqnica la yidhaahdo buu noo keeni oo la soo gaabiyey weeyaan mukhtasarkiisa lilxijaawi baa iskale raximah llahu tacaala waa xagga fiqiga iyo aw amase zaad mustaqnacaan bedelkiisa mustaqnaca bedelkiisa cumdat lfiqhi bay akhrin jireen kitaabka cumdat lfiqhiga la yidhaahdo ayay akhriyaan uma almuqnic kitaabka muqnic ay ku xijiyaan oo lilkhilaaf almadhabiy khilaafka madhabiga madhabkii xanaabilada khilaafaadka ku dhex jira ayuu yani maarata uu ka hadlaa khilaaf almadhabi haddii lu yidhahdo waa madhab waaxida yuu ka hadlaya ma ahan fiqhu muqaarin ma aha oo madaahibtii iyo aqwaashoodii adiladoodii soo cardinaya ma aha walmuqni kitaabka muqniga la yidhahday ku xijiyaan oo lilkhilaaf alcaali yani madaahibta kulligeed ka hadlaya khilaafka sare waxaa loo jeedaa madaahibta dhan ayuu kulminayaa waa kitaabka oo fiqhu muqaarinka loo alifo muqni aan xalina soo aragno soo ishaarna wey alaaatuhaa saddexdaan kitaab saddexdoodaan waa cumdat lfiqhi muqnica iyo muqniga saddexdaas saddexduba ibn qudaama raximah llahu tacaala ibn qudaama alxambali ayaa iska leh saddexdaa kitaaba saas u kala horeey zaad mustaqnaca zaad almustaqnaca in la akriyo ama in cumdat qaari bedelkiisa cumdat lfiqhi bedelkiisa la akriyo cumdat lfiqhi bedelkiisa la akriyo ama muqnica markaa kabacdi lagu xijiyo darajada labaad darajada saddexaadna khilaaf alcaaliga loo gaaro oo muqnigaas la aado weya kutubta xanaabilada waa taa wey laakiin annaga dadkeenna soomaalida qaabkii kutubta u daraasayey wataan habeen hore ka soo hadalnay yacni safiinaha ayaa laga bilaabaa oo iska magaciisi ah abu shujaaca lagu xijiyaa waxaa lagu xijiyaa cumdatu saaliga waxaa lagu xijiyaa minhaajka uma markaa kabacdi irshaadka kuwa kalena waa la mutaalacaysta kutubaha kale oo shuruux iyo minhaajka laftiisa had waa artay shuruux badan uu leeyahay culamo badanaa sharaxdo kitaabka nihaayah la yidhahda iyo tuxfat almuxtaajka iyo kutubta hadda loo noqdo waay waa cumdada ah waa shuruuxda minhaajka la yidhahdo weeyaan uma kitaabka muqdiga u dhigmo fii madhab shaaficina waa kitaabkaas sheegnay almajmuuc lisharx almuhadab oo isaguna khilaaf alcaali ah fiqhu lmuqaarinka ah weeyaan kutubtaas ayay ayaguna fiqhiga shaaficiga ay leeyihin marka madhabka shaaficiga waxa way kutubta aad dadkeenu u akhriin jireen waana macruuf dad badan baa meelo badan baa fiqiga lagu akhriin jiray yaani maaragtay xamar aad baa loogu akhriin jiray fiqiga meelo badan baar dheer waaba asalkiisii oo dadku usoo dooran jireen fiqiga sida culammadu noo sheegeen marka sidoo kale waa lagu akhriyi jiray fiqiga loo dooran jiray warshiikh maaragtay waa la aadi jiray inkastoo luqada sheekh cabdi celi sheikha la yidhaahdo oo luqada iyo qadriga ilaalaha aad loogu akhrin jiray haddana fiqhiga waa lagu akhriyi jiray mudug waxaa weeye waa lagu akhriyaa kitaabka minhaajka yacni aada loogu akhrin jiray galguduud sidoo kale waa lagu akhriyaa hiiraan dadka maaragtay aad bay maaragtay loogu akhrin jiray dhulkaasoo dhan culamo badan baa oo fiqhi shaafici aadoo kutubta minhaajka iyo culammada ugu akhriyi jiray waa maadada keliya si fiican suufinimada iyo fiqhiga iyo ashaacirada saddexdaas isku qaa'idarsantay oo maarata ay dadkaygu si fiican u yiqiineen laakiin baabulxadiid iyo caqaa'idkii ahlu sunnaha iyo waa ka fogeynay naxwaduna saan hore u sheegay waa lagu akhriyi jiray xamar si fiicana loogu akhri jiray laakiin aarka dadka akhrin jiray aariyada galbeed bay ka imaan jireen dhanka etoobiya ayay ka imaan jireen ayagaana luqadana halkaasi dadku wada aadi jireen la ogyahay macruuf weya culimmadii xagga ka timid oo soomaaliya ku akhrin jirtayna asalkooda xaggaas inay ka wada yimaadeen intooda badan laakiin way jireen rag luqadda aada u yaqiinay oo koonfur joogo oo si fiican luqadda u akrin jiray way jireen wy laakiin aqlabiyada laga hadlaya fiqiguna marka intaas ayay culummada eh, laga akriyaa eh, qolo walbana shiikhu uu noo sheegayo qudriga iyo beledka ay degan tahay ayaa ay kutubtiisa unbaa la ictimaada marka shiikhan isagu dee meesheenna dhulkeenna ma uusan imaanin meeshuu joogo unbuu ka qoray marka annagana kutubta akhrina waa kuwaas weeyaan wa fii usuuli اlfiqhi kitaabka usuulfiqhiga maadada usuulfiqhiga la yidhaahdana iyadana waxay la daraasayn jiray alwaraqaat kitaabka waraqaadka la yidhaahdo oo iska leeyahay imaam alxarameyn abulmacaali alimaam aljuwayni baa la yidhaahda yacni imaam alxarameyn cabdilmalik aljuwayni ayaa iskale abulmacaali kunyadiisa la yidhaahdo raximah اllahu tacaala kitaab yar وآد قيمة بدن وورقاتك ومطبوع وانا الأخرية آد وفائدة بدنية ما تفكر مبتدئ إنه أخريا وآد مهم التهوية كتاب كاس أي كمد أوحى الأخرية ثم روضة, روضة الناظر روضة الناظر وأوليه ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى أوليه أيال الأخرية marka kutubaha hadda iska fadfadado dad badan oo mucaasiriina ay qoreen ayaa jiro oo sii basiidiyeen sheekh maxamed abu zahra sheekh la jiro masriga ahaa sheekh khallaaf wadaadka la yiraahdo oo asaguna sidoo kale kutubo badanay yaani la akhriyaa laakiin inta badan usuul fiqhiga markaad fiirisid intooda badan falsafad kama marna iyo cilmul meeluu ka soo galaa sheekh lislaam ibnu taymiya kitaabka uu aad u taskiyey waxaa ka mid ah kitaabka lumac la yidhaha allumac imaam shiraazi shiraazi kitaabka uu leeyahay lumaca la yidhaahdo kitaab aad u qiimo badan wey wuxuu leeyahy kitaabkaasi tafalsufkii cilmulkalaamka iyo waxaasoo dhan waa ka fogya kitaab hadda ka hor wadaasha axmed imaam la yidhaahda muqdisho ku akhriyey anuu saasaa la ii sheegay wax soomaaliya akhriyey ma aanan maqal shiikhaas unbaa mar akhriyaa lagu yiri kitaabku kitaab aad u qiimo badan wey waa yani xajmigiisu waa iska yaryahay shuruux badanna wuu leeyahay laakiin kitaab mufiida jiddan aad u qiimo badan weya kitaabkaasoo kaleba ka mida ah. marka usuul fikhigana waad ogtihiin waa yani runtii kitaab eh, maadadan waa maado u baahan qofka yani markuu ama mufti noqonayo ama mujtahid noqonayo ama faqiih noqonayo la yiraahdo fulaan yani maadadan waa inuu maadadan si fiican u yaqaano maadadan inuu garanayo kadalika hadduu qaadi noqonayo inuu yaqaano maaragtay eh, eh, maxaa la yidhaahdaa qawaacid alfikhi alqawaacid alfiqhiya la yidhaahda iyadana oo qawaacid koo kooban ah kanna laftiisa waa qawaaciddii laanna usuushii fiqhiga lagu dhisayey wey fiqhiga usuusha uu ku dhisan yahay sida mustalaxa oo xadiidku u leeyahay baa fiqhiguna usuulka u leeyahay maadadan markii qofku fiqhiga baranay waa in usuul fiqhigiina oo ilmaamku leeyahay qaabkaas ayagana u akhrin jiray marka laakiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay tan waa qabsa yani markuu shiikhuu soo sheegay waraqaadka markii la akhriyo rawdatu naadir ha loo boodo bootin dheer waayuuna tallaabo dheer baa la qaaday kutubo yar yara u dhexeeyo oo maaragtay inuu qofka akhristo loo baahan yahay saas farqiga waa aad buu u kala weyn yahay usul fiqiga labadaa kitaab farqi weyn u dhexeeyo kutubo dhexdhexaada la sii mara ayay jirta buu leeyahay wa fi faraa'idi kitaabka faraa'idka maadada faraa'idka la yiraahdo fiqiga hadda ka tirsan tahay kutubta fiqigana waa lagu daraa axaadiistana waad ogtihiin baab dhan baa loo loo maarata kitaab dhan aa loo caqidaa faraaidku waa kutub yani maaragtay qaybtan dhaxalka ku saabsan yani mawaariidta loo jeedaa iriga iyo mawaariidta iyo dhaxalka iyadana waxaa laga akrin jiray buu leeyahay alraxbiya kitaabka raxbiyada la yidhaahdo maca sharxihaa iyo sharaxeeda oo sibt almaalidiini sheekha la yidhaahdo uu leeyahay kitaabkaas waa gabay waana la akriyaa aad maarata kitaab mubasad ah weeye yani aad u fiican waa gabay waana uruurinaya waa soo urushaa aad buu usu ururiyaa iyo wlfawaa'id aljaliya kitaabka fawaa'id aljaliya la yidhaahdo ou leeyahay yani fawaa'id aljaliya waxaa iska le sheekh cabdilcasiis bin baas raxmatullaahi calayhi ayaa iska leh oo risaalo yaro fiq usul markii faraa'idka ka alifay weeyaan laakiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay aniga raxbiyada waxaaban ka way fiican tahay buu leeyahay laakiin waxaan arkaa inay ka wanaagsan tahay kitaabka lil alburhaniya la yidhahdo kitaabadaas inay kasii fiican tahay arkaa buu leeyahay marka raxbiyada waa iska gabaygaas kitaab kooban oo dhaxalkii dhinac walbaba kasoo uruurinayo adiga wuxuu uga fadilayo cibaaraadka qaar iyo dhinacyo awjuhiye yaru kaga duwan yahay awjuhu kaga duwan yahay buu sheegaa marka kutubtaas wuxuu leeyahay labada kitaab uu ka ishaaray raxdiyada waa la akhriya faraa'idka anaga dhulkeena hadda waa lagu akhriya ee la akhriya maxaa la yiraahdaa run ahaantii waxa la akhriya kitaab manhajka laftiisa qaybta faraa'idku uu leeyahay qayb faraa'id uu leeyahay kitaab kasta kulli faraa'idkaasi inuu shaaficiga qayb faraa'idka lagu wada daro marka faraa'idka kutubtii fiqhigana waa kamid weeyaan marka waa isku qayb gooniya marka iyadoo la nadmiyay oo la xifdinayo oo saas oo kale u jeedaa weeyaa wa fi tafsiiri tafsiirka xaggiisana waxa weeyaan waxaa la akhriyaa buu yidhi tafsiir ibnu kaiirin raximah llahu tacaala kitaabka tafsiir ibnu kaiir la yidhaahdo ayaa la akhriyaa marka tafsiirka ay akhristaan dhulkooda laga akhriyo waa tafsiir ibnu kaiir runtii tafsiir ibnu kaiir waa tafsiir aada u qiimo badan wey waa tafsiir ariiqada alimaam la yidhaahdo imaam almufasiriin abu jacfar moxamed ibni jariir itabari tafsiirkiisa oo yani la yaqaano ariiqadii uu ku alifay oo ibnu kaiirna inuu raaco isku daya bas ibnu jariir sanadkiisabuu ku wariya laakiin ibnu kaiir asaaniidu ka xadfa markuu xadiidka iyo warinaya asaaniidii buu ka gooyaa tafsiirka ibnu kaiir tafsiir aada u qiimo badan w waana khulaasa aada moodo inuu ibnu jariir itabari soo khulaasaynayo bal khulaaso keliya maahe meelo badanuu ku tacliiqiya ibnu jariir itabari ayuu ku qabtaa maarata waa kitaab nahjigii salaf saalix dhan kasta oo maaragtay ka faa'iido badan wey nahjigii caqiidadii caqiidata ahli sunna ariiqadii sunnada buu raaca bidcada aada u necab yani kitaab aada u qiimo badan tafsiirkaas bay ayagu daraaseeyaan runtii annaga soomaalida marka la yidhahdo tafsiirka tafsiirka jalaaleyinka la yidhaahdo oo jalaaludiin almaxalli iyo jalaaludiin asuyuuti ay isla leeyihiin labadaas labadaas shiikh ayaa jalaaleyn la yidhahda jalaaludiin almaxalli jalaaludiin asuyuuti ayaa midbaa intuu soo bilaabay buu dhintay maxalli oo dhamaystiran marka jalaalayn sidaasa loogu bixiyey jalaalaynka iyo xawaashidiisa ayaa anaga tafsiir ahaan soomaalida soo gaartay int mark intaan garanayo oo la akhriyi jiray xawaashidiisa shuruuxdiisa waxa waaye kitaab xaasiifu jamal jamalku kale kitaabka jamalka la yidhaahdo xagga icraabta iyo uu ku fiican yahay wakadalika kitaabka la yidhaahdo asaawi xaashiyat asaawi oo isagana runtii bab iska galay israa'iiliyaadka iyo meesha ka keeneen iyo bal oo dhan meesha ka soo urursadaa saawigaahu saawigaas ka soo ururiya marka kitaabahaasa la akhrin jiray isagana tafsiirkaasna markii kitaab tafsiir la yidhaah yani xataa qur'aanka tafsiirkiisa dadkeena waa ku yara waa la akhrin jiray laakiin bisha ramadaana la akhrin jiray bisha ramadaana awal iyo aakhir lagu dhamayn jiray hal bil tafsiir lagu dhameeyey ka warrama maxaa laga fahmi walaala waa ag fariistay inaan ka dhagaysto anoo aan xoogaa inaan dhagaysto masaajid wuxuu akrinayaa maalintii intaasoo maqro akrinaya hal xabba ma ka fahmaysa intaa marka aad fadhiisato wax laga fahmaya marka ay kadaa ay kadaa ay kadaa soo uleeya jalaalinkou laqbaynaya waa ka soconaya tafsiir tafsiir ahaan loo fahmo soomaalida oo kutub laga soo diyaariyo inta kutub laga soo diyaariyo casharkaas lasoo fadhiistoo la akhriyo intii ma aclam sheekh maxamed macalin xasan raxmatullahi calayh baa ugu horreeyey intaan garanayana yacni kitaab intuu lasoo diyaariyo musxafka lasoo qaato laga akhriyo shiikhaasaan ku arkay oo maaragtay yani ummaddana ku baraarujiyey tawjiihaad lahaayo dadka baraarujin jira runta jazah llah khayra raximah llah ilah naxariisto marka tafsiir waa hadda dhow waay waktiga tafsiirka kitaabahan ay dadku soo gaareen in markaa kutub badan la mutaalacaysto oo ibnu kaiir wax laga diyaariy ibnu jariir tabari laga raadiyo qurtubi la doono maaragtay eh, baqawi wax laga raadiyo kutubahaasoo dhan in kutuba tafaasiira la urursho oo kitaabkaa yani ka tafsiir ahaan looga hadlo waa dhowa wailaa tafsiirka bisha ramadaan baa la buursiin jiray intaan aniga garanayay baan ka hadlaya wixii iga horreeyey aqoon uma marka maadada tafsiirkana waagaas waa waqti dhow wey oo soo gaaray tafaasiirtu marka shiikhuu hadda kitaabkan noo soo qabtay tafaasiirta culammada way qaybiyaan sidii markaan tafsiirka aan bilaabaynay kitaab masaashan aan ku akhrino aan muqadimatu tafsiir aan ka hadlaynay waa la qaybiyaa tafsiirka ugu qaalisan uguna qiimaha badan tafsiir salaf la yiraahdo waa tafsiir bil la yiraahdo tafsiir bil ma'thur yaani wixii la guuriyaa la yiraahdo quraanka lagu fasiro oo maxaa lagu soo guurinay aayadan aayad lamida inuu qofku haduu heli karo ku fasiray aayadan hadday mulahay tan ha qaydayso hadday tan maaragtay eh, eh, yani eh, mujmal ahayd tan ha takhsiisinayso wamaa ilaa ama macnaheeda sii caddaynayso haddii aayad la waayo xadiidkii nebiga lagu fasiro oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley isagaa ilaahay bu ugu soo dejiyey yacni inuu qur'aanka cadeeyo wa anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh qur-aanka waxaa loogu soo dejiyey inuu nebigu caddeeyo marka asaga sunnadiisa ku fasirto walidaalka kutubta sunanka ama sahihaynka kitab tafsir leeyahay bukhari marka soo qaadi kitab kitab tafsir leeyahay min surati al ka bilaab ila surati an-nas marka soo sanadkeena fasireen ama nabiga kaleey salaatu wasalaam ku keeni tafsirkeedu ku keenay waxa kutub sunan oo dhanna saasi ay ahadiistu marka tafasiirtaas hadii la waayo tafsiirka tafsiir tafsiir qur'aan bisunna bil ahadith hadii la waayo bi aqwaal saxaaba saxaabadii ayaga ogaansho badna laana waqtigu waxay soo dagay ay joogeen taabiciintii ku xiji marka atbaacu taabiciin aimatu huda sasa tafsiirku ugu qaalisan tafsiir al-ma'thur lilana وفي أصول التفسير ما دام أصول التفسير كل يرهدنا وحلقة أخرين المقدمة كتابكم مقدمة التفسير مقدمة أصول التفسير اللي يرهدك المقدمة في التفسير أو اسكله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية اسكله كتاب كمقدمة دليلة المقدمة في أصول التفسير وكتاب ير وآد قيمة بدل رسالة آد قيمة بدل وقال كان حد وإذين تلمامي تفاسير تقيمه تفسير بالرأي تفسير بالدراية تفسير بالإشاري تفسير بأهل البلع وحرم وكهر الله يوم مدول المهم التفسير في سؤال تلمامي risaaladan risaale aad u qayimo wey hadda kahor masaajidka astri baan ku akrinay biakmaliha marka waana la duubay inay taallaan rajaynaya kitaabkaas usuul tafsiir waa kitaab muhiimo wey keligii marka shiikha kitaabkan ha akhriyeen laakiin kutubo badanaa laga alifaa yacni sheekhii hadda ay niman maaragtay eh, xarakaadka sheeganaya ay ku dileen masar ay ku dili jireen wakhtigiis awal saadaad uu joogay wakhtigaas ay dili jireen nin sheekh maxamed maxaa la jiray nin maasha allah laba mujalad waaye kitaabkaas ninkii alifan waaye sheekha magaciisu waa wadaad ashariyo aad u fiican buu ahaa risaaladaasu laba kitaab aad u qiimo badan oo yani maaragta la yidhaahdo التفسير والمفسرون لهذا التفسير والمفسرون لو مجلد واي aad u qiimo badan sheekhaas yani waa kuwii muxuu shtaan nimankii nasaarida oo waagii la diri jiray oo muxuu ahaa magacyada lahaa iisha waqtigiisaada sideetan iyo xoogaadii sheekhaasi ka dileen adahabi baa la yidhahdaa sheekh maxamed adahabi marka nimankii dilay waa nimankan hadda kuwan oo qataaliyiinta ahoo dagaalamo kuway ka soo farcameen w ninkii la qabtay oo la dili jiray isagii shan ninoo kale inta qabteen dowladdu u khisaastay sheikhaa loo dilay marka sheekhaas kitaabkiisa oo alifay kitaab aada u qiimo badan dad badan ikhtisaariyey ama wax muqaddam ka sameeyeen way jiraan waa culuum alqur'aan buu ka mid yahay waxyaalaha la daraasiyo weeyaan kutubtaasa ka mid ah wa fi siirati nabawiyati siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa laga akhrin jiray mukhtasaruhaa keedii la soo gaabiyey oo iska leeyahay sheekh maxamed ibni cabdilwahaab ayaa la akhriyi jiray ay qudrigooda iyo beledkooda lagu akhrin jiray mukhtasaru siiraa la yidhaahdaa وسيرة ابن هشام اسكسو غاريي شيخو او قرين ويان واصلها وحوي مختصر كان اصل كده ولابن هشام سيرة ابن هشام ايو كسو اختصاريين ابن هشام كان واجد انه يعني ما عرفت كتاب اد قيمه بدن وي سيرة ابن هشام لبن مجلد اسقو مطبوع ويلا اد في عن وسيره يعني من تاريخ ذي الى وقت النبي يحوغ يرى خلفاء انه كتلمامه ay suuragal tahay ilaa halkaa wey wasaad ilmacaad kitaabka saad ilmacaadka la yidhaahdo oo labnu qayim raximah allahu tacaala uu leeyahay saad ilmacaad fii hadyi khayr alcibaad kitaabka la yidhaahdo kitaabkaas waa siira wey siiro keliya maahee sheikh saad ilmacaadka siiro keliya maaha waa fiqhi waa xadiid waa fawaa'id aad u tiro badan wey kitaab kitaab aad u qiimo badan wey marka zaad lmacaadka wax wal runtii waa mawsuuca w kitaab aada u qiimo badan adkaar waa yahay tibu nabawigi waa ku dhex jiraa yani fiqhigii waa ka buuxaa siiradii waa ku jirtaa axaadiistii fawaa'id fara badan ayuu leeyahay zaad lmacaadkana way akhrisan jireen weya marka siirada hadda annaga kolley aan daraaseyno inta ugu badan hadda waxa la akhriyo wadaadkii hadda dhintayoo sheekh safiy araxmaan mubaarkafuuri labada kitaaboo yararka midna u ikhtisaariyey midna la yidhaahdo eh, raxiiq lmaktuumka iyo midka ka yaraayo rawdat awaarka kuwaas yaa la daraasaya laakiin ibnu hishaamka waa la aqriyi jiray inkastoo ibnu hishaamka wada gabay yahay badwa isagana wada gabay iyo magaciisi kitaab raqiibka waa ma sahlan laakiin wadaadkaas xoogaa ikhtisaar yar sameeyey eh, kutubo badan culamo badanoo hore u qortayna way jiraan siirada kutubu siyar markaad tidhaahdid taariikhda kutubta ka hadasho ma sahlana waa sheekhu laftiisa qaybta taariikhda iyo siirada wuu kala saaray waa noo keeni doona musanifku arki doona marka kutubta sidaasaa loo daraasayn jiray dhinac walbaba hadday taariikhta hadday musalaxta hadday fikhita hadday tafsiirta hadday usuul tafsiirta yani usuul fikhi tahay hadday xadiid hadday caqiide tahay funuunta tirada badan yani qof walba inuu tadriiji kutubta yararkaa ka bilow darajada ku xigtaa tag darajada ku xigta saa u soco ayaa la rabaa markaasuu shiiku markuu intaa loo dhameeyey ayuu wuxuu yidhi wafii lisaani lcarabi fii lisaani lcarabi yani fii lua carabiya ujeeda lisaan bmacna luaw luqadda carabigana waxa weeye dhexdeeda alcinaayatu biashcaariha waxaa weye tamurgid iyo dadaal oo qofku ku dadaalo biashcaariha luqadda gabaygeedii uu ku dadaalo shicirkii iyo gabayadeedii inuu qofku ku dadaalo kalmucalaqaati sabci yani mucalaqaat sabca qaybta la yidhahdoo kale mucalaqaadka waxaa la yidhahdaa waa almucalaqaat sabca ama cashara marmarka qaarkood ahaan laakiin sabca caan ah mucalaqaat sabca imrulqaysa u horeeyo arafat bn alcabdi maxaa la yidhahda waa badan yihin camar bnu kalhuum zuhayr bn abi sulma cubayd alabrash yani maxaa la yidhaahdaa aada u tiriya toddoba toddobadaa sacaana ah gabayadii jaahiliga dadka gabi jiray waa xikam fara badan waa ku jira luqadii markaad baratidna luqati qur'aan ayaad arkaysaa quraanka luqadiisi ayaad ka baranaysaa wax weyn xikmooyin badan ayagoo jaahiliya bay xikmooyin badan ku hadli jireen bay ka gabi jireen marka carabta intay luqadoodii fasaaxadoodii la yaabeen ayaa mucallaq waxaa loogu bixiyey kacbaday magacyadoodii ku dhejiyeen yacni maaragtay gabayadii qasaa'idkii ayaa kacbada lagu dhejiyey waagii jaahiligii wey intaan nabiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam marka luqadda in gabayadahaas inuu qofku barto inkastay dee yani balaayo ay ka buuxdo luqad keliya maaha fisqi oo dhan baa ku dhex jiro naag buu ka sheekaynayaa khamruu ka sheekaynayaa qamaaray qaarkood ka sheekaynayaan inkastoo ay dee roobna ka warramaan oo ka gabiyaan farda ka gabiyaan awr ay ka gabiyaan iyo wax lamida baadiyaha iyo waxa ku saabsan oo dhan ay ka gabiyaan laakiin haddana khamradii iyo dumarkii iyo qasalkiina waa ku dhex jiraa balaayo balaayo ka bada weli imrulqays waa shaydaan buu ahaa balaayo kasii buuxiya marka yacni gabayadaas waa xagga luqada unbaa laga akhrisanaya xagga luqada in laga akhristo weya annaga marka dadkeenna way akhriyaan mucallaqaat sabca waa la akhriya weliba dadka asalka mucallaqaat sabca waxay yidhaahdaan waxaa laga keenaa dhulkan hiiraan burcukun meel yidhaahda iyo feerfeer iyo dadka degi iyo dhulkaas ayaa maaragtay yacni dadka ka yimid aad u akriyey shiikhaygii sheekh maxamed haadi raxmatullah calayh yani magaaladu ka yimid wey dadka meesha ka yimaadeen halkaasa lagu akriya dadkaasi caan ku ah maqaamaat alxariiriga iyo kutubahaas xagga luqadda raggii asalkeeda meesha ka yimid bay ahaayeen halkaasaa maarta sheekh maxamed haadi masaajidkaanu boqol jeer ku akrin jiray masaajidka waad arki jirtay masaajidka si dhowr jeer dadka ugu akhriyey waxa weeye yani waa tawsicati dihni iyo luqadii oo qofka si fiican u fahmo weeye والقراءة وهي مدة كلام أخرين في القاموس قاموس كلا أخري كتابك قاموس كلا أولي للفيروز آبادي رحمه الله تعالى فيروز آبادي شيخ اللي هذا الله نحرسته قاموس أولي مركا قاموس لما أخريه قراءة ما أسير شيخ ابن تيمية وشيخه ذكر قاموسا أخرنا يا وح تحفظين كالتمام قاموس هو مراجعة لي هذا مركا لقد كلمة قرن ويلي ee kaa hor timaado baa baaranaysa kelimadii aad ka helaysaa saasaa loo jeeda ee asagii in ka la akhriyo laguma dhumiyo waqti inaad ku dhumisid ma aha lama akhriyo laakiin kelimadii ka ishkaal gasho fi luqa alcarabiya baad ka baaranaysaa isagaad ka raadinay markaasa qawaamiistaasa ka helaysaa qaamuuskan keligii maahane kutubo ka waaweyna jira lisaan carabka ibnu manduur uu leeyahay kitaab kutubo badanaa jiro luqad aad iyo aad u tiro badan ayaa kutubtan kutub luqa laga qoraa weeyaan qofka inuu marka kutubta xagga luqadana oo isaguna ilmaam ku leeyahay baa rabaa wahaakada sidaas oo kale ayuu ahaa min maraaxili talabi cilmiga marka la dalbayo la doonayo maraaxishiisa iyo marxaladihiisa kala duwan fi lfunuuni fanniyaasha kala duwanna sidaasaa loo darsin jiray oo waa maxay yacni mid walbaba si tadriijiya ah, fannigaanad bilaabaysaa kutubtiisa yareer ku bilow ka mutawasitkaa ku xiji wakaanuu marka dadkii waktigiisi joogay buu ka hadlaya sheekhu wa kaanuu qudrigayga iyo magaaladeena dalkeenna dadkii joogay maca daalika kutubtaas yaryarka iyo dhexdhexaadka ayagoo kutubaha waaweyn akhrinayo ya'khuduuna kuwa qaatabay ahaayeen bijardi lmutawalaati kutubta dheerdheer kutubta la dheereeyey kutubta la dheerdheereeyey akhrintooda yacnii kutubihii waaweynaa ayay min taraf ilaa tarafay ka baxaayeen jardiga asal waxaa laga soo qaatay bay dhahaan markaad tidhahda asalka jaraadka waxaa la yidhahda ayaxa jaraadka la yidhahda markaad tidhaahdid jarada aljaraadu larda yacni wuxuu cunay ayixii ardadii buu cunay baa laleeyahay yacni waxaa loo jeedaa akala maa calayha min annabaati falam yubqi minhu shaya wax alla wixii ardada korkeeda saarnaa oo doog ahaa buu cunay waxna kama reebin marka macnaheeda jardiga hadda laleeyahay leeyahay yani macnaheedu asalku waa sidaa wey laakiin waxaa loo jeedaa an yأtiya alqaari'u calى kuli اlkitaabi qira'aة watalkhiisan yani kitaabka inaa cunto min awalihi ilaa aakhirihi saasaa loo jeeda sida ayaxuba markuu meel yimaado eber uga dhigo oo doogga u baaba'sho ayaa la rabaa inuu kitaabkii min awal ilaa aakhir ayagoo kutubtaa soo bartay bay kitaab walba inta bilaabaan awalkiisa akhrin jireen ilaa aakhirkiisa laga gaaro mila taarikh ibni jariir wa taarikh ibn kathir wa tafsirayhima intaba taarikh ibn jarir at-tabari oo leeyahay ibn jarir at-tabari kitab taarikh oo leeyahay ibn kathir kitabkiisa al-bidaya wa an-nihaya li yiraahdo leeyahay laba tafsiir ay leeyahay ibn jarir ibn kathir ay midna maartay tafsir al-quran al-azim li yiraahdo minna ay jami' al-bayan في تفسير لتفسير القرآن اللي يرهده بكليه لبدا كتاب iyo kutubtooda bay akhrin jireen yani taariikhda ibnu kaiir oo kale ibnu jariir adduunyada maalinkii la bilaabay ayuu kasoo bilaabaya waa wada ilaa waktiga isaga laga soo gaaray ayuu gaarsiinaya sanan walba sanad fulaan waktigaasaa dhacay intaasaa qofaa dhimatay hebelaa dhashay hebelaa madax noqday intaasoo eh, dagaalaa dhacay yani markaa akhrisid waa taariikhu ka tegeen annaga laakiin dadkeenna wax taarikh hore waa lagu yeeliye taarikhda iska ilownaaba waaba la iloobi taarikhdii shalay wax laguma qaato laakiin ummaduhu taariikhda way rasdiyaan waa la qoraa cibar ayaa ku jiro wax badana taariikhda waxaa la taariikhdu yuciidu nafsahu baa la yidhaha taariikhda nafteeda soo noqnoqota wixii dhowr qarni ka hor dhacay baa laga yaabaa maanta inay dhacaan haddii marka dhowr qarni ka hor wixii laguu qoray aada haysato siday dadka uga dabaasheenaad adna uga dabaalan lahayd sooma haddaad taqaano laguu qoro laakiin haddaan la qorin oo taariikhda la yidhaahdo la iloobo lawaa nisyaanka maarata insaankaa lagu abuuray waxba aanan qorin ad soomaaliya waxa ka dhacay balaayaa ka dhacday damaaraa ka dhacay shiddaa ka dhacay waktigii dowladdii ay burburtay laga soo bilaabay ilaa yoomina haada meeqa maraaxil soo badeshay bal tariikh yay u qoran yihiin qofay u qoran yihin mahayna intaanan ma hayna waxaya waa cibar baan ku qaadan lahay soo maaha cibrooyinaan ku qaadan haddiina loo rastin lahaa marka hadda waxaa ficnaan lahay intayna joogto intaa isku darsanno war nin taariikhdii aa hayso wax ka rasdi oo qor in la yiraahdo haddaana hadda waxa jiro siday tahay aan loo qorin kuwa aanan xaadithana la kulmin ama soo gaarin baa bari si khaldan u qori karo si khaldan bari u qoray dadkii mujrimiinta ahaa waxa laga dhigaa muslixiin dad fiican inay ahaayeen bari lagaga dhigi kara waa suwarun min ummadii ahlaka alharta wal dadkii oo dhan baabi'iyay ebar ka dhigo wax walba dhameeyay waxa laga dhigaa baritu nin fiican aan wixii wixii la qoro waa akhrin waa rumaynaysa habeen laakiin markaa goobjoogta markaa qorto sida ibnu kathiir oo kale nin walba wuxuu ahaa ayuu noo qora kuwii suufiyada ahaa oo weliba kuwii maarata hulaatu suufiya uu ka qora xataa gabayadooda noo qoraya ad arkaysaa kitaabaa marka akhrisay marka cibar ayaa ku jira wey kutubta in la akhriyo taariikhdan in la qoro waa muhiim wayurakisuuna waxay xoojin jireen xoogga saari jireen calaa kutubi sheekh islaam ibnu taymiya kutubta sheekh islaam ibnu taymiya qutrigaas yani dalka beledka sheikhu joogay aad bay u rakisi jireen tarkiis yani xooggay saari jireen kutubta sheekha iyo wa tilmiidihi ibn llahu taaala raximahm اllahu tacaala iyo ardaygiisii oo ibnqayim ajawziya alimaam shamsidiin ibnqayim aljawziya iyo sheikhulislaam kutubtooda ayay xoogga saari jireen inay akhriyaan waxay kaloo akhrin jireen wa kutubi aimati dacwati وفتاويهم أئمة الدعوة وحوجه لشي محمد عبد الوهاب إيه يعني أئمة كدن بيسو أحفادي سيئة هاي وحي أول عليه وحي سيئة لين أيه يعني حوجة ساري جرين إيه وفتاويهم فتاويدي أي لهايين بي كتبتو دا أخرين, أخرين إيه فتاويدو دا أخرين تينا بحوجة ساري جرين لا سيما كما بيسي جرتبا مثل ما بلا هذا محرراتهم كود اللهفي كتبتو دا آد لهفي hufay oo fil i'tiqaadi xagga aqeedada ku saabsan مثل بملهي أنا كتبت الشيخ الإسلام ابن تيمية محمد الشيخ ابن القيم الشيخ محمد عبد الوهاب أي دراسين جري لماذا شيخ أبوه الرسول مركز سوق قبته الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الجوزية runtii cusuur waxay la kulmeen waa shiikhii ardaygii wey oo madaahib mukhtalifa ah oo sunnada la dagaalanto ayay waqtigeedii soo gaareen dagaal marka waxay galeen oo aad iyo aad maaragtay muwaajaha ayay ahlubaatilka ku sameeyeen runta kutubtoy alifeen baadna ka garanaysaa maa min firqa oo firqii firqu daalla ka mid a ah, way bayaaniyeen wayna kashfiyeen weyaan wakadalika sheekh maxamed cabdilwahaab waqtigiisii sidoo kaleeto wuxuu la kulmay waxyaalo badan oo diinkan oo aada moodaba tawxiidkiiba inuu indiraas ku dhacay oo yani shirkiyaadkii iyo qubuurtii iyo waxa lamidka ay daahir yihiin zamankaasuu la soo kulmay marka aimadaas runtii wakhtigoodii way qaateen laakiin maanta waxaa maca alasafi shadiid dad hadda waxaa soo baxay oo dadka waagi hore tawxiidka lagu yeerayna oran jiray oo hadda culimmadii dhahayo quluw baa lagu sameeyey dhahay quluw baa lagu sameeyey maxamed cabdilwahaabi ibnu eh, qayim ibnu taymiya baa quluw lagu sameeyey oranaya odayaal rag odayaala quluwi horta qof in lagu sameeyo waa xaaraam quluwi waa mamnuuc laakiin quluwi lama yiraahdo culimada aqwaashooda sideedaba daliil ma ah culimada lama daliishado yustadallu lahum walaa yustadallu bihi baa la yidhahdaa culimada ayaga qowlkooda daliil loo raadiyaa hadduu daliil waafaqo waa la qaata hadduu daliil khilaafo waa la tuuraa qowl shiikh bannaankaa la dhigaa daliilka hadduu khilaafo عد ما أنت لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا فلان وعلان ولا إمام الشافعي هذين نصوص خلافان لقول راعي مجل صومها نص كان الراعي لكن منك سنة أخذ بي سنة وحق خلافي أنا انجري إنا ترى هذا قول كيسي هذه مادة أو كهر لي آيات كهر الشيء إي حديث كهر لي إي أئمة كهر ريس وحي كهر لي أين انجرين آذنين قادشة عاد قادة ترى شيخ sheekh fulan baa sidaa yiri uluwi lama yidhaahdo uluwi lama yidhahdo macnan uluwigaysan garanaynin taa waa mid qolo horta waxaad moodaa yacni qaarkood laga sheegay oon aniga cajaladaha qaar ka dhagaystay oo uu leeyahay xataa takfiir baa ibnu taymiya laga dhadhaminaya ibnu taymiya kutubtiisa nooc takfiira ah baa laga dhadhaminaya aan ka dhagaystay runtii waa hariib bal dadka takfiirinta iyo gaalaysiinta dadka ugu ugu daran ka hortaggeeda sheekh rasaab ibn taymiya ka mid asaga ibn qayyim iyo xataa sheekh maxamed abdul wahab gaalaysiinta ummadda bigeyri xaqi lagu gaalaysiiyo dadka ka hortagay ma marna ma ogola qolo horta sidaasay hadda u daliishadaa takfiira ka soo uraaydeen qolana waa qoladan yani afkaarta khawaarijta qabteen ayaguna oo fikr fikirka takfiiriga aaminsan kutubta aqwaasha sheekh maxamed cabdilwahaab bay iyo wax uu axkaadiisii ayay meel aynan u jeedin ay u dacayaan ayayna u leexiyaan jiha kale takfiiriin ummaddan inay dad takfiirin jireen ka dhigaan waxaa arki doona insha allah haddii ilaahay fursadna sii ka hadli doona waxaad arkaysaa sheikh eh, maxamed cabdilwahaab kutubta uu qoro markuu ka hadlayo wuxuu leeyahy ninka san ee eh, cabdilqaadir jiilaani qabrigiisa caabudayo ama axmed albadawi qabrigiisa sanamkii sanamkiisa caabudayaan anigu ma gaalaysiinayo buu leeyahy ilaa lagu oogo yani maarata xuja risaaliya markii xujada inta lagu oogo shubahaadka laga tirtiro iqaamat xuja lagu sameeyo kabacdi unbaa qofka la takfiirin kara kahor lama takfiirin karo qofka lama takfiirin karo marka abcad الnaasi can اtakfiir waa takfiir bigayri xaqin way ka fog yihiin laakiin takfiirka xaqa lama diidi karo wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay gaalaysiiyaan waa hakadana ahlu cilmiguna sidaasay ahaayeen marka qolana si xunay u daliishatay oo kuwaan hadda hilibka diiday oo mujtamaca ka dhexbaxay oo dadka dhiigooda banaysto oo qatliga ku sameeyo oo muslimiinta inta gaalaysiiyaan waa kufaar dhahay israacinayo waxaas afkaarta ay wataan si khaldanay culammada u daliishadeen mana qabaan ahlu cilmigaasi waa abcad innaasi can takfiir takfiirka noocaasa waa ka fog yihiin w marka waxay uga faa'iideysanayaan tariiqii ahli sunnaha marka waxaa la rabaa in looga faa'iideysto kutubtooda siday nusuusta ay ku taagan tahay in looga faa'iideystaa la rabaa wey marka culammada takhliid alacmal in lagu sameeyo ma aha wuxuu ku khaldamo xaqaa ka weyn soo maaha xaqaa ka weyn mar alxaqu axaqu an yutabac حق أيام إلا الرعاء واجب تهي مركز تبوية هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا